أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online ay idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah الناسخ والمنسوخ casharka sideedaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد aayaddan inoogu dambaysay sidaa loo sheegay weeyo aayaddu waa muxkamu cala asaxiix waayo marka la odhanaayo daliil baa mansuukha la odhanaayo waxaa shardi ah inaan jamci suuragal ahayn waayo jamcigu waa ka horeeya naskhiga waljamcu waajibun mataa ma amkana ila falilakhiru naskhun bayina yani jamciga muqadam ah sababta jamcigu u horeeyaana waxay tahay jamcigii waxaa ku sugan labadii daliilba in la wada camal siinayo oo lagu wada dhaqmaayo waana ta qaacid ahaan la yidhaahdo ay ahlucilmigu yidhaahdaan icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima labada daliil labadaba in la wada camal siiyo oo labadaba laga dhigo qaar lagu dhaqmaayo waxay ka fiican tahay mid in la camal siiyo ka kalena camalfalka laga baajiyo oo la yidhaahdo waa mansuukhoo laguma dhaqmayo waxaa ka fiican labadaba in lagu wada dhaqmo oo la wada camal siiyo asalna waxa u adilada muxkamnimo marka asalkaa wax cad baa lagu khilaafi karaa wa ilaa wa in asalka lagu baaqi noqdaa wax adoo lagu khilaafo asalkii inay adiladu wada muxkamo tahay haddii aan la haynin asalkiibaa la istisxaabayaa alaslu baqaau ma kana cala ma kan qawaaciddaasay culammadu ka qaadanayaan marka waxaa lagu kala xambaarayaa xaalado kala duwan baa lagu xambaaraya oo infiruu khifaafan wa hiqaalan yacni xaal baa lagu xambaaraya sida xaalka u tacayuno oo kale laysa cala alducafaa'i walaa cala almardaa yacni kuwaasna xaalad kalea lagu xambaaraya ama infiruu khifaafan wa hiqaalan waxay aqbali kartaa in looga jeedo xaalaynay ku caaridaynin adiladan kale oo lagu xambaaro yacni siqal aan gaadhsiisnayn yacni cudurdaaryada aan gaadhsiisnayn waayo tafaasiir badan bay dee culamada qaarkood ku fasireen ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen infiruu khifaafan wa hiqaalan khifaafan ay shabaaban wa siqaalan ay shuyuukhan haddaad dhallinyaro tihiin iyo haddii da-diinu waaweyn tahay mid walba jihaadka u baxa dee waxaa jira ruux da-diisu weyn tahayoo haddana caafimaadkiisa iyo xooggiisu fiican yahay oo macduurkii noqonayn bacdi kale waxay ku fasireen in la yidhaahdo infiruu khifaafan wa hiqaalan waxaa looga jeedaa ay mashaakiila wa hayra mashaakiil idinkoo fudud oo aan mashquul ahayn iyo idinkoo culusoo mashquulsan ahwalo badan idinku furan yihiin aqwaal badan baa ku jirta marka xaaladaha inay ka hor imanayn haddii lagu xambaarona laa ishkaal qaala suyuuطi raximah اllah wamancu caqdin lizanin aw lizaniyatin wma clى lmustafa fi lcaqdi muxtadaru wadafcu mahrin liman jaءat aayat naj waahu kadaka qiyaamu leyli mustataru sheikhu waxau uhi raximah اllah wamancu caqdin ay wa minhaa waxaa ka mid a ah aayadaha mansuukha ah aayatu manci caqdin aayadda sheegaysa in guurka la diidaayo oo la mancinayo lizaanin loo diidayo kii zaaniga ahaa aw lizaaniyatin ama loo diidaayo gabadhii zaaniyadda ahayd bimacnaa ruux cafiif oo dhowrsooni ruux zina ku sugan tahay inuu guursado diidmada loo diidayo aayadda sheegaysaa waxay ka mid tahay aayadaha mansuukha cafiif iyo zaaniya ama zaanin wa cafiifa macnuhu saasuu dhacaya nin cafiif oo dhowrsooni gabadh zaaniyada inuu guursado waa laga mancinaya waa loo diidaya gabadh cafiifadoo dhowrsoonna nin zaaniya inay guursato waa loo diidaya aayadda sidaa sheegaysaa waxay ka mid tahay aayadaha mansuukha ah ayuu sheekhu yidhi wamaa cala almustafaa fi lcaqdi muxtadaru iyo aayadda tilmaamaysa in nebiga sala allahu alayh wasalam aanu korkiisa ku sugnayn wax dembi ah iyo wax manci ah inuu guursado aan loo diidaynin wamaa cala almustafaa fi lcaqdi muctadar ta hore wuxuu sheikhu sheegayaa aayadda suuratu nuur ku soo aroortay allah uu yidhi الzاnي laa ynkixu إla زاniyة أو مuشhrikaة والزاniyة laa ynkixuha إla زاni أو مشhrik وxurima ذlika عlى الmؤminiin aayaddaas weeyi ahlucilmiga qaarkood baa waxay yidhahdeen aayadda waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay aayadda kale ee suuratu nuur ku timi ee allah uu yidhi wa ankixu اlأyaama minkum aayaddaasaa lagu nasakhay hore aan macnayno aayadda hore allah wuxuu yidhi azzaanii ninkii zinaystay ee zine la yimi laa yankixu ma guursanayo ilaa zaaniyatan aw mushrika gabadh gaalada ah oo mushrikad ah ama gabadh zaaniyadoo sinaysatay mooyaane mid kale guursan maayo waazaaniyatu gabadhii sinaysatayna laa yankixuhaa ma guursanayo gabadhaas ilaa zaanin mid sinaystay mooye mid kale guursan maayo aw mushrik ama mid mushrika oo gaala mooyaane ku kala guursan maayo wa xurrima dalika cala almu'miniin wa xurrima waa la xaaraantinimeeyey dalika madkuurka la soo sheegay yacni nikaaxu zaanin aw zaaniya cala almu'miniin muminiinta laga xarimay oo laga xaaraantinimeeyey waxaa kaloo loo fasiray waxurima waa la xaaraantinimeeyey dalika kaasoo zinada ah cala almu'miniina mu'miniinta ayaa laga xarimay oo xaaraan bay zinadu ka tahay mu'miniinta mu'minaadkuna waa la mid aayaddu macnaheeda culammadu way isku khilaafaan macnaha aayaddu ay sheegayso waxaa ku sugan sida loo fasiraayo wejiyo kala duwan bacdu ahlicilmi waxay u fasireen in laga tilmaamayo nikaaxa in looga jeedo galmada in loo jeedo mufasiriinta qaar baa saa maray mufasiriinta qaarna waxay mareen nikaaxa in lagu fasiro caqdiga oo meherinta ah guurka in la gunto erayga nikaax baana laba macno loo isticmaalaa labadaa macno oo ah aljimaac iyo alcaqd galmada nikaax waa la yidhaahdaa guurka guntinta la guntayana nikaax waa la yidhaahdaa labada mid walba waa lagu iطlaaqaa mufasiriinta qaarba mid bay mareen aayadda inay ku fasiraan haddii lagu fasiro nikaaxa in looga jeedo galmada in loo jiido guurkii inay xarintay aayaddu sheegi mayso calaa haada marka saa lagu socdo guurkii in la xaaraantinimeeye aayadda markaa laga qaadan maayo oo macnuhu wuxuu u dhacayaa ninkii zaaniga ahaa wuxuu ka danaystaa oo ka zinaystaa ama gabadh zaaniyada ama gabadh mushrikada mid kale dantiisa kama fushado gabadha zaaniyadina waa saasi eg danteeda kay ka helaysaa bimacnaa shaqada zinada ay ka qabsan kartaa waa cid sifadaas kala mid ah ama zaani ama mushrik ah haddaba aayadda tafsiirka la fasirayo ishkaal baa ku sugan waayo sabab nuzuul bay aayaddu leedahay sababtaasna waxaa ku soo arooray xadiis sheegaaya sabab nusuulnimada tilmaamaya oo nin saxaabi ah oo la odhan jiray marsad ibnu abi marsad alghanawi ayaa la odhan jiray marka ninkaasi wuxuu ahaa intuu maka tago ayuu nimanka muslimiinta ah ee soo hijroon kari waayey ee gaaladu ay haysato ayuu soo qaadi jirayoo yacni uu soo saari jiray qaarkood meelahay ku xidhnaayeen intuu ugu tago ya ayuu ka soo furi jiray ama silsiladday ku xidhnaayeen iyagoo ku xidhan ayuu qaadi jiro markaasuu ayga markuu la tagu silsiladda ka jebin jiray markaasuu dabeedna sidaa soo saari jiray shaqada noocaasuu hayey habeen baa isagoo doonaya nin muslimoo sidaas u xidhan oo gaaladii xidhatay oo maka ku xidhan oo silsilada ku xidhan inuu intuu qaado ayga la tago ila meesha kuma jebin karo waa lagu soo kacayaa marka hore waa inuu qaadaa waa inuu ayga la tagaa ayga markuu geeyana waa inuu silsiladda ka jabiyaa ya sidaa waa inuu sameeya isagoo arrinkaa u gabbanaya oo dadkii iska eegayaa gabadh baa aragtay geed harhkii buu taagnaa way ku soo leexatay waxa meesha ka madow markay aragtay waaba garatayba ninkan saxaabigaana islaamnimada ka hor bay yaqaaneen macaarif bay ahaayeen gabadhii baa ku tidhi kaalay oo caawaday dee markaysagaa noo kaalay maya ilaahay zinada waa xaaraantinimeeyey buuli af labadiibay yeedhayoo qisadiisay haysaa waxay tidhi ninkan u gabbanaya yacni nimanow nimankii idin xidhnaa inuu qaato yacni u kaalaya ciidankii bay ugu dhawaaqdo dhug baa lagu soo yidhi waa cararo waa baxsaday calaa kulli xaal markii dambe soo noqoy oo markii waxa weeye dambe ninkii sidiibu ku saaray oo nin adigu culus buu ahaa buu idhi oo siaana qaadistiisa xataa dhib igu noqotay buu idhi almuhim gabadha waxaa la odhan jiray canaaq ninkii saxaabigaa nebiga wuxuu weydiiyey sala allahu alayh wasalam gabadha canaaq la yidhahdo ma guursadaa mid la guursadaba ma ahayn gabadha canaaq la yidhaahdo ma guursadaa buu markuu sidaa ku yidhi ayaa waxaa soo degtay aayaddan azzaani laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrikah markaasaa nabigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam yaa marsadu azzaani laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrikatan wazaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik aayaddu ku akhriyey falaa tankixhaa ayuu nebigu dabeed ku yidhi markuu aayadda ku akhriyey ayuu ku yidhi ha guursanin ha guursanin buu ku yidhi xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa-i ayaa soo wariyey waana sababnuzuul saxiixa ah oo waa sugan yahay culammada muxadisiinta qaarkood waxay caddeeyeen sababnuzuulkaas inuu asaxay ayay caddeeyeen marka haddii lagu fasiro nikaaxa in looga jeedo galmada in looga jeedo haddii lagu fasiro sababnuzuulkayna waafaqayn oo saw wuxuu sheegayaa nikaax guur buu sheegayaa uma jeedin marsad ibn abi marsad alghanawi ma ka zinaystaa oo ma u galmooda canaaq su-aashiisu saa ma ahayn ee wuxuu hadalkiisu ku saabsanaa guur buu ku saabsanaa sabab nusuulkana waxaa la yaqaanaa waa qaciyu dukuul fi laaya saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya wajzin biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibi waxaad jasmisaa qacisaa yacni asbaabu nuzuulka ama asbaabulwuruudku in qaciyu dukhuul fi daliil inay yihiin hadday aayad tahayna waa qaciyu dukhuul fi laaya hadday xadiis tahayna waa qaciyu dukhuul fi lxadiis sababu nuzuulku ilaaba ilaa waa inuu soo gudagalaa daliilku sababta u ahaa ama waxyigu sababta u ahaa hadduu soo gudageli waayo maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya taakhiiru bayan can waqti alxaaja qaacidaduna waxay tahay taakhiiru lbayaan can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac caddaynta wakhtiga ummaddu u baahan tahay inuu ka dibdhigaa oo nebigu marka u caddayn waayaa isaga nisbadiisa waxay tahay midaan bannaanayn ijmaac bayna ku sugan tahay arrinkaa inaynay bannaanayn waa bilijmac wajsin biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibi imaam maalik baa qowlka jumhuurka qowl khilaafsan laga sheegay oo wuxuu yidhi oo laga soo naqliyey sababu nuzuulku waa danniyu dukhuul fi laaya laa qaciyu dukuul danniga gaalibka inuu soo gudagelaya ah ixtimaal daciifa waa ka baaqan kara calaa ra'yi laakiin sida haalibkay u badan tahay waa inuu soo gudagalo jumhuurku se waxay leeyihin maya marnaba kama baaqan karto shaygu hadduu sabab nusuul yahay ilaaba ilaa waa inuu soo gudagalaa daliilkii ama waxyigii sababta uu ahaa sida jumhuurkaana saxan markaa sabab nusuulka marka la milicsado waxay ishkaal gelinaysaa tafsiirka lagu fasirayo nikaaxa galmada haddii nikaaxa lagu fasiro macnaha labaad oo caqdiga guntinta guurka lagu fasiro yada lafteeda waxay ishkaal gelinayaa yacni mushrik iyo mushrika waayo ninkii muslimkaha ah, gabadh mushrikada inuu guursadaa uma bannaana zaaniba ha noqdee dee waa muslim faasiqa muslim faasiqa inuu noqdaa miyay u bannaynaysaa inuu gabadh mushrikad ah oo aan kitaabiyad ahayn inuu guursado miyay u banaynaysaa maya qowlan waaxidan uma banaynayso gabadhan zaaniyadda ah waa gabadh muslimad oo faasiqad ah zaaniyad ha noqoto faasiqad ahee nin mushriki inuu guursado gabadhaa zaaniyaddaee faasiqadda ah miyay u bannaynaysaa fisqiga iyo zinadaasi mushrik inuu guursado maya biijmaaci almuslimiin ma bannaana marka haddii nikaaxa lagu fasiro in galmo looga jeedo waxa ishkaal gelinaya sabab nusuulka haddii nikaaxa lagu fasiro in caqdiga iyo guntinta guurka looga jeedana waxa ishkaal gelinaya mushrik iyo mushrik oo ku jira meesha oo zaanigi inuu mushrikad guursadaa uma bannaana zaaniyadiina in mushrik guursadaa uma bannaana saas aawadeed culamada mufasiriinta bacdi ka mid a sida maxamed alamiin ashinqiiti waxau odhanayaa aayaddan maadaama labada arrinee labada ishkaali meesha ay ku imanayaan oo midna sabab nuzuulka yahay midna waxa weeye siyaaqa aayadda yani mushrik iyo mushrika inay ku jirta si ishkaalka looga saaraa meesha ma jirto mooyaane in la maro weji nawcan maa takalluf ku jiro tacasuf ku jiro oo wejigaasi waa maxay waa in la yidhaahdo erayga nikaax baa labada macnoba lagu wada xambaaraya oo marka zaanin ama zaaniya la fasirayana nikaaxa caqdi baa lagu fasiri marka mushrik ama mushriko la fasirayana nikaaxa waxaa lagu fasirayaa galmaa lagu fasiri masalada ku saabsan xamlu calaa macnayayhi aw macaaniihi waxau odhanayaa ahlucilmiga qaarkood baa markaa qaba shaykhulislaam ibnu taymiyana wuxuu u tiiriyey jamaacaad markaysa waxaa ka mid a madaahibta qaarkood inay markaa qabaan sida shaaficiyada iyo xanaabilada iyo khayrkood in badan oo asxaabtooda ka midi inay ku tageen xamlulmushtarak calaa macnayayha u macaaniy marka bina'an calaa haada tafsiirkeedu wuxuu noqonayaa labada in loo kulmiyo guud ayuu noqonaya waayahay sidaa marka lagu fasiro macnuhu wuxuu u dhacayaa azzaani laa yankixu ilaa zaaniyah ninkii zaaniga ahaa ma guursanaayo gabadh zaaniyada mooyaane aw mushrikatan ay laa yankixu ilaa mushrikatan kamana markaa zinaysanayo gabadh mushrikada mooyaane gabadh kale marka labadii macnaa lagu wada xambaarayaayo marka zaaniye la fasirayana nikaaxi macnaa lagu xambaari marka mushriko la fasirayana macnaha kalea lagu xambaari waa sidii labadii ishkaal aynu sheegnay labadaba looga badbaaday ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen aayadda waxaa laga tilmaamayaa waa khabar khabarkaana waxaa looga jeeda aklabi waana sida jumhuurku ku tageen sida haalibkaa sidana laakiin si naadira waa dhacdaa gabadh markaa cafiifada nin zaani inuu guursado waa dhacdaa cagsiguna waa dhacaa laakiin waxaa laga tilmaamayaa haaliban sida kale inay dhacdo marka waa khabar laga warramaayo oo khabarnimo looga jeedo oo aglabi ah oo sida badan ah waayo ruux waliba cidda la nooca ah ayuu ka helaa oo cajabisa ninkii hadduu zaani yahay gabadh la mida ayuunbaa cajabinaysaa gabadhi hadday zaaniyo tahayna saasi leeg alarwaaxu junuudun mujannada haatay odhan jireen wa fi samaa'i tuyuurun ismuha baqac ina atuyuura cala ashkaaliha taqac waxaa ka fiican xadiidka nabiga sala allahu aleyh wasalam alarwaaxu junuud mujanada fama tacaarafa minha atalaf wama tanaakara minha ikhtalaf sidaa horey jumhuurka qaba ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen maye waa nafyun yuraadu bihi nahyu oo waa khabar xukum looga jeedo iyo nafyi nahyi looga jeedo oo zaaniguma guursanayo ilaa zaaniyatan aw mushrikatan yaanu guursantaa mooyaane cid kale looga jeedaa marka waa xukum ee khabar maxdi ahoo khabarnimo looga jeedo maaha haddaba marka lagu fasiro in looga jeedo xukumnimo xukunkaasi ma muxkam ba mise waa mansuukh taas baa culamada qaarkood waxay yidhahaan waa mansuukh xukunkani waana sida saciid ibnu musayib iyo maxamed ibnu idriis ashaafici ay yidhaahdeen suyuudi laftiisuna u arjaxay oo doortay marka waxay yidhahdeen waa mansuukho bacdi kale culammada ka midi waxay yidhaahdeen waa agsarkee mansuukho maaha oo aayadda lama nasakhin qolyaha yidhi waa la nasakhay waxay yidhahdeen waxaa lagu nasakhay wa ankixu alayaama minkum ayaa lagu nasakhay yidhahdeen wejigay ka daliishanayaanna waxay tahay aayaddaasi waxay sheegaysaa ciddii aan guur ku sugnayn in loo guuriyo marka waa caam caamkaasay waxay ka dhigayaan in lagu nasakhay saasay ka dhigayaan laakiin calaa kulli xaal aayadda caamka abaa nasakhday in la yidhaahdaa waa iska khalad cad khalad wey waayo jamaahirta culammadu siday qabaan caamka iyo khaasku isma nasakhaan masalada usuuliga caamka iyo khaasku ma isnasakhayaan mise isma nasakhayaan khilaafka ku sugan sheekhu halkan uu ku soo naqliyey shaarixa laakiin mawdicii hore itifaaqa khaaska ah ayuu sheekhu ku kadsoomay oo aanu ku tanabuhin markaasuu itifaaqii sidiisa naqliyey mawdic horeynu soo marray usuusha shaafici yani usuul fiqiga madaahibta saddexda ah ashaaficiya iyo almalikiya iyo alxambaliya usuulkooda waxaa muqarar ku ah caam iyo khaas inayna isnasakhayn farqi waxaan kale lahayn caamku inuu horreeyey oo khaasku dembeeyey iyo in khaasku horreeyo caamku dembeeyey yacni farqi ma kale caam iyo khaas la yskuma nasakho nasakhaadu markaa xukunkeedii wada rafcinayaa saasaan u jirin khaas horreeyey haddii la helo oo caam ka dambeeyey cumuumkaasi ma nasakhaayo waxaa lagu jamcinayaa in laysku khasiso taasaa lagu jamcinaya ha yeeshee culamada qaarkood waxay leeyihiin adilo kale ayaa laga qaadanayaa gabadha zaaniyadda in la guursadaa inaynay bannaanayn waxaa aada ugu dooday masalada alcalaamata bnulqayim aad iyo aad ugu nuxnuxsaday shanqiiduguna waa ku raacaya waxau odhanayaa guurkii waxa loo shardinayaaba ixsaan dhowrsooni ee qofku haddii marka waxa weeye zina yani markaa cad ay ku sugan tahay ilaa uu ka toobad keeno inaan laba guursan wey markaasuu soo qaadanaya aayadaha kale sida aayadda allah uu yidhi markii addoommada laga warramaayey dumarkii addoommada xataa ixsaan baa loo shardiyey fankixuuhunna biidni ahlihinna waaatuuhunna ujuurahunna bilmacruufi muxsanaatin hayra musaafixaatin walaa mutakhidaati akhdaan waxaa la mida kuwaan addoommada ahayn laftooda sidaasoo kale ayaa laynoogu sheegay oo ixsaanka laynoogu tilmaamay allah wuxuu yidhi wlmuxsanaatu min almuminiina wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ida aataytumuuhuna ujuurahuna muxsiniina hayra musaafixiina walaa mutakidii akhdaan wuxuu soo qaatay adillo kaleo ku saabsan cidda xumaanta ku sugan inaan lala fadhiisanin wuxuu soo deliishaday warrujsa fahjur qurunka ka haajir yacni zinada cidda samaynaysa ee zaaniga ama zaaniyada ahina waa qurun marka in zawj laga dhigto ama oori laga dhigtaa dheeraanshihii qurunka laga dheeraanaya ka hor imanaysa wuxuu soo qaatay aayadda allah uu yidhi innakum idan miluhum iyadoo mawduuc kale ay ku saabsanayd wuxuu soo qaatay aayadda allah uu yidhi uxshuru ladiina dalamuu waaswaajahum almuhim ibnu taymiya ayaa soo qaadanaya aayaadka qaarkood ibnu qaym laftiisuna aayaadka qaarkood buu soo qaadanaya warujza fahjur iyo aayadaha ka dambeeya aynu tilmaanay ibnu taymiya laftiisu waa soo qaatay marka waxay leeyihiin ahlucilmiga qaarkood ori in laga dhigto zaaniyad waxay noqonaysaa xumaantii oo ehelka lagu sugaayo waciid baana ku soo arooray addayuus marka waa nooc diyaase ah yani nebigu sala allahu alayh wasalam waciid iyo goodi buu u sheegay dayuuska dayuusku waa maxay waa aladii yuqiru ahlahu fi lkhubsi waa ka ehelkiisa ku sugaya xumaanta isagoo og inay zinaysanayso ayuu iska daynaya calaa kulli xaal ruuxu haba zinaystay hadduu zinadii ka toobad keeno oo uu wanaagsanaado oo ruux saalixa ama saalixada uu noqdo inuu guurkiisu bannaanaanayo waa caddaha iyadu ishkaal ma leh gabadh sinaysatay oo zinadii ka toobad keentay oo dabeed wanaagsanaatay oo salaaxa iyo wanaaggu ka muuqdo waa la guursan karaa oo ruux cafiifi waa guursan karaa nin hore u sinaystay oo zinadii ka toobad keeno oo wanaagsanaadayna gabadh cafiifadii waa guursan kartaa laakiin waxaa la ysku hayaa oo khilaafku ku saabsan yahay ruuxii oo zinadii sidii u wada oo aan ka toobad keenin xumaantiibuu sidii u miisaya u wadaa xaalka caynkaasa ma la guursan karaa taasay ku saabsan tahay khilaafku xumaantii hadduu markaa sidaa ugu sugan yahay waxaa ka dhalanaysa ay yidhahdeen iqraaru xumaantii ku sugo aayadda ay yidhaahdeen way nasakday horta ma cadda inay nasakday maayo aayaddaasi waa caam daliilkanna waa khaas labaas isma nasakhayaan laakiin ixsaanka adilada sheegaysa iyo ehelka inaan xumaanta lagu sugin aan xumaanta lagu daawan aan xumaantii lagu eegan ama shaygii waa in la wanaajiyaa ama haddaan la wanaajin karayn waa in laga faaruqaayo laga tagaa laakiin xumaantii aan ku ogahaan ku haysanayaa ta noocaas iyadu waxay noqonaysaa mid xun nasabkii xataa ma ilaashamayo ya xifdu nasab nasabka in la ilaaliyaana daruuriyaadka shareecaday ka mid tahay waxyaalaha daruuriga ee la ilaaliyo xifdu nasab marka nasabkii ma dhowrmayo ubad wanaagsan oo tafiir wanaagsan oo dee salaax lagu tarbiyeeyana meeshii kama imanayso oo xumaantiiba agtooda lagu samaynaya ma bay arkayaan waxaasanay ku barbaarayaan saas aawadeed yacnii haddiiba laga soo qaado aayaddu muxkamo inay too mansuukho aynay ahayn dee sideeda ayaan markaa u fiicnaynba oo xataa guurku hadduu asaalatan bannaanaan lahaa sugnaanshaha lagu sii sugnaanayo ayaa iqraar khubsigii la sugaya ku sugan qofku hadduu ka fuqo marka xumaantii iyada ishkaal male xadiisna waxaa lagu soo wariyey inuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam laa yankixu zaani lmajluudu ila milah zaanigii la jeedlay ma guursanaayo mid la mida mooyaane mid kale xadiiskaana waxa weeye culammada qaarkood waa quweeyeen sheekh muqbil laftiisuna waa taxsiininaya xaafid ibnu xajarna wuxuu odhanaya rijaaluhu siqaat sheekh albaani laftiisuna waa quweeyey marka xadiidkaasi wuxuu waafaqayaa bay yidhahdeen macnaha aayadda ayuu waafaqayaa bay yidhahdeen laakiin culammada le waa mansuukh laftoodu ma qabaan hadduu toobad keenoo wanaagsanaado inuu gurkiisu xaaraan noqonayo yacni saas yadaa ma qabaan ee waxay leeyihin markaa waa bannaanaanaya waayo kufriga iyo shirkiga uu ku sugnaa marka hore ruuxu dee waxay u diidaysaa in la guursado laakiin markuu ka toobad keenoo wanaagsanaado guurkiisu waa bannaananayaa muslim noqdo ama muslimada ay noqoto zine iyo kufrina dee kufrigaa weyn marka towbaddii kufrigaa laga toobad keenay oo islaamnimo lala yimi guurkii hadday bannaysay towbaddii zine laga toobad keenay oo salaax iyo wanaag lala yimi inuu guurka banneeyo waa cala sabiil awlaa walaxra qisadan canaa ku saabsan lafteeda haddaynu ku noqonno laba arin baa u kulmay gabadhaas zaaniyad keliya may ahayne zaaniyad iyo mushrikad bay labadaba wada ahayd macnaha aayadda labada la ysu raaciyeyna waa saas oo zaaniyad muslimada may ahayn ee waxay ahayd zaaniyad mushrikad ah marka farqa udhaxeeya tii mushrikadda ahayd ee zaaniyadda ahayd iyo tii muslimadda ahayd ee zaaniyada ahayd farqa u dhaxeeya oo labadu yacni qadar ha wadaagaan laakiin waxbay ku kala duwan marka tamaaman xaaladdeedu lama mid noqonayso xaaladdii markaysaga gabadhaasoo kale ee labaduba u kulmeen marka haddii lagu fasiroo la yidhaahdo tasabnuzuulkuna ku saabsana aayadduna sheegaysaa waxay ahayd marka labadu israacaan in la xaaraantinimaynayo waxay noqonaysaa calaa haada laa ishkaal inayna ka hor imanayn yacni markaa daliilka kale ayna caaridina ka hor imanayn calaa kulli xaal in laga fiican yahay jumhuurku waa qirayaan xumaantii haddii ay waddo oo sidii ay u sinaysaysana in iqraar cala uu ka imanayo oo in laga faaruqa ay keensanayso ya ama in waxaan laga reebo oo wixii laga hadho ama in laga faaruqo taasna waxa weye waa ka imanays laakiin marka horeba gundinta guurku ma guntami karto ta noocaasa mawdicu ishkaal ah daliil cadoo nasakhaadda ku cadina mawdica kuma sugna laakiin in laga fiican yahay yani haddii iqraar calalkhubsi ka imanayana mufaaraqadu ay waajibayso ishkaal kuma sugna shadriga dambe sheikhu wuxuu yidhi wamaa cala lmustafaa yacni nebiga sala allahu alayh wasalam korkiisa ma ahan fi lcaqdi muxtadarun yacni xaaraantinimayn caqdiga laga xaaraantinimayna kuma sugnayn wuxuu ishaarayaa uun ha u ekaato naasikhii inuu sheegaye laakiin wuxuu ku ishaarayaa mansuukhuu ku ishaaraya oo haddii caqdigii wax ka xaaraantinimaynaya inuu gunti guur sameeye aynay jirin waxay noqonaysaa aayadda sheegaysa inaana xalaal u ahayn inuu guur sameeyo la yimaado dib kala yimaadaa inayn xalaal u ahayn aayadda sheegaysa inay mansuukho tahay marka ishaare maadaama iska tahay yani shay yar bay ku xasili kartaa wuxuu tilmaamayaa aayadda allah uu yidhi laa yaxilu laka annisaau min bacdi walaa an tabaddala bihinna min aswaajin walow acjabaka xusnuhunna ila maa malakat yamiinuk kuma xalaal aha dumar intaa ka dambeeya kuma xalaal dumar kale inaad ku bedelataana kuma bannaana bimacnaa inaad mid furto oo mid kale beddelkeed guursataana kuma bannaana waxaa loo fasiray in laga tilmaamayo cadadkaa dumarka aad qabto dumarkaa mucayanaadkee aad qabto wax kale ka dambeeya kuma bannaanee wax dambe ha guursan mid intaad furtana mid kale ha ku beddelin waxay mufasiriinta in badanoo ka mida ay yidhaahdeen markii dumarka nebiga sala allahu alayh wasalam la dooransiiyey inay kala doortaan nebiga iyo yacni adduunyada oo aakhiro iyo nebiga inay doortaan iyo inay adduunyada doortaan oo la sii daayiyo markii sidaa loo doorgeliyey oo ay doorteen yacni ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhira ay doorteen waatuu allah yidhi yaa ayuha annabiyu qul liazwaajika in kuntunna turidna alxayaata addunya waziinataha fatacaalayna umatickunna waasarixkunna saraaxan jamiila wain kuntunna turidna allaha warasuulahu waddaara alaakhirata faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima marka nebigu waa door geliyey dumarkii dhammaantood waxay doorteen ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhira doorteen mid adduunyada iyo quruxdeeda dooratay kuma jirin markay sidaas doorteen dumarkii ahlucilmi badan waxay yidhaahdeen waxaa lagu abaalmariyey in nebiga sala allahu alayh wasalam loo diiday dumar dambe inuu guursado oo intaa rasuulka dooratay lagu koobay yacni markaa guurkiisa ibnu kasiir wuxuu odhanayaa dakara hayru waaxidin min alculamaa kabni cabbaasin wamujaahidin wadaxaaki waqataadata wabni zaydin wabni jariirin wagayrihim ana hadihi alaayata naزlat mujaazatan liazwaaji الnabiy salى allahu alayh wasalam waridan canhuna cala xusni saniicihin fi ikhtiyaarihina allaha warasuulahu wadaara alaakhira lama khayarahuna rasuul lahi salى allahu alayh wasalam kama taqadama fi laaya falama اkhtarna rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam kana jazaؤuhuna ana allaha qasarahu ana allaha qasarahu calayhin wa xarama calayhi an yatazawaja bigayrihin aw ystabdila bihina azwaaja gayrahuna walow acjabahu xusnuhuna ila alimaaa walsaraariya falaa xajra calayhi fiihin yani wuxuu tilmaamayaa ahlucilmi badan oo saxaabo qaarkood ay yihiin sida ibnu cabbaas oo taabiciin badan ay ku jiraan oo bacdi ka mida uu magacaabay oo mujaahid iyo daxaak iyo qataade iyo ibnu zayd ay ka mid yihiin oo a'immatu tafsiir qaarkood ay ka mid yihiin imaamyaalkii dambe ee kutubta tafaasiirta alifay sida ibnu jariir atabari iyo khayrkoodba waxay yidhahdeen aayaddan ilaahay wuxuu u soo dejiyey abaalmarin zawjaadka nebiga sala allahu alayh wasalam lagu abaalmarinaayo ficilka wanaagsanay la yimaadeen oo ah inay doorteen ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro oo markaa lagu abaalmariyey in nabiga sala allahu alayh wasalam lagu koobay yacni dumarkaas keliya oo dumar kale inuu guursado laga xaaraantinimay mooyaane yacni eh, dumar addoomme hadday soo galaan iyaga waa laga reebay laakiin zawjaad kale oo dib uu ka guursado waxay noqotay mid laga xarimo jaza iyo abaalmarin baana looga dhigay zawjaadkii nabiga sal allahu alayh wasalam saasay yidhahdeen marka aayaddaa waxaa ka dambaysaa la yidhi aayadda kale allah uu yidhi inaa axlalnaa laka aswaajaka alaatii aatayta ujuurahun yacni waxaanu ku xalaalaynay zawjaadkaas iyo kuwa dambe ee markaysaa markaa lagu sii cadfay ayaanu ku xalaalaynay marka labada aayadood waxa dambaysay aayadda xagga qira'a ahaan ayaa dambaysay yani naasikha iyo mansuukha qur'aanka marka lagu socdo intaa hadda suyuudi arjaxaayo oo labaatan aayadood ah dhammaantood aayadda mansuukhada ahi way ka horraysaa aayadda naasikhada ah oo aayadda naasikhada abaa dambaysa marka laga reebo laba mawdic labada mawdic waa maxay mid waa aayadda ku saabsan ciddada dumarka laga dhintay oo suuratulbaqaray ku wada jiraan waana isu dhow yihiin ta mansuukhada abaa dambaysa xagga qiraa'ada iyo tilaawada ama tartiibta musxafka ta naasikhada abaana horraysa xagga tilaawada iyo tartiibta musxafka mawdic waa kaas aayadda labaad waa labadan aayadoo suuratulaxzaab ku yimi laa yaxilu laka annisaa'u min bacdu iyadaa mansuukha abay yidhaahdeen culammadu bacdigood suyuudina waa arjaxayaa yada ayaa mansuukh ah tan naasikhadaana qira ahaan horraysa oo tartiibta musxafka waxaa horraysa tan naasikhada waxaaba u dhexeeyaba aayad keliya udhexaysa aayad qura ayaa u dhexaysa marka naasikhadiibaa horraysa mansuukhadiibaa dambaysa laakiin waa inagii soo sheegnay tartiibta musxafka uu qoran yahay qur'aanku inaanu ahayn ilaaba ilaa inuu sidaa u kala horreeyey ee markii la yidhi waa naasikh iyo mansuukh kollayba naasikhu inuu dembeeyey mansuukhuna horreeyey waa la garanayaa laakiin wuxuu noqonayaa tartiibtii musxaf ahaan buu dambeeyaa une oo mansuukhu dambeeyaaye laakiin xagga soo degitaanka isagaa horreeyuu noqonaya sidaas yadaa buu noqonaya aayaddan layskuma waafaqsano inay mansuukho tahay laakiin culamada qaarkood baa waxay yidhahdeen aayaddu waa mansuukho bacdigood waxay yidhahdeen waxaa lagu nasakhay ina axlalna laka azwaajaka alatii aatayta ujuurahun bacdi kalena waxay ahan turjii man tashaau minhun laakiin waa baciidtaa dambe hadday mansuukho noqoto waxaa lagu nasakhayaa ina axlalna laka azwaajaka alatii aatayta ujuurahun yacni aayaddaa in lagu nasakho ayaa u ansabsano uga munaasabnimo badan aayadda kaley sheegayaan in lagu nasakho waayo aayadda kale tacaarud kama muuqdo oo inuu guur u bannaan yahay sheegi mayso laakiin aayaddan kale inuu guur u bannaan yahay sheegaysa yaa ayuha annabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka alaatii aatayta ujuurahunna wamaa malakat yamiinuka mima afaaa allahu calayka wa banaati camik wa banaati cammika wa banaati cammaatika wa banaati khaalika wa banaati khaalaatika alatii haajarna macaka waimra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiy in araada annabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni almu'miniin qad calimna ma faradna calayhim fi azwaajihim wama malakat aymaanuhum likay laa yakuuna calayka xaraj wa kaana allahu gafuuran raxiima marka asnaaf u bannaan noocyaal dumara oo u bannaan nebiga sala allahu alayh wasalam baa isla aayaddaa lagu sheegay waxaa ku sugan marka qowl odhanaya aayaddu waa mansuukho aayaddaasaa lagu nasakha waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahay aayaddu mansuukho maaha waa muxkamo nebigana sala allahu alayh wasalam dumar kale inuu guursadaa inta uu marka aayaddaasi soo degtay uu qabay mooyaane wax kale inuu guursadaa xaaraan bay ka ahayd aayadduna waa muxkam waa qowl labaad qowl saddexaad wuxuu leeyahay aayaddu waa muxkamo laakiin ma sheegayso dumar kale inuu guursadaa inay xaaraan ka tahay oo cadadka uu qabay aan ahayn ee waxaa looga jeeday laa yaxilu laka annisaa'u min bacdu asnaafta dumarka ah iyo noocyaalka dumarkee lagu soo sheegay dabadeed wax ka dambeeya oo yacnii ka baxsan oo ama yahuudiyaada ah, ama nasraaniyaad ah ama mushrikaad ahi inaad guursataa kuma bannaana aahaarta qaarkood oo salafka laga soo wariyey waxay leeyihiin waxaa laga tilmaamayaa noocyaal kaloo dumara ayaan ku bannaanayn oo asnaaftii hore lagugu banneeyey aan ahayn shaarixa laftiisuna wejigaa waaba soo naqlinaya aahaar baa ku soo aroortay waana sida laga sheegay ubay ibnu kacbi wakayru ubay ibnu kacbi baa wuxuu ku yidhi nin ziyaad la yidhaahdo ayaa wuxuu weydiiyey nebiga sala allahu alayh wasalam haddii dumarkii markaa uu qabay ay ka wada dhiman lahaayeen oo ilaahay wada oofsan lahaa dumar kale inuu guursadaa ma u bannaanayn waa fardi ma dhicin wakhtigu weydiinayaana waa goor dambe ma dhicin hadday dhici lahayd ma u bannaanaan lahay markaasaa ubay ibnu kacbi wuxuu yidhi oo maxaa u diidayaa markaasuu aayadda u sheegay laa yaxillu laka annisaa'u min bacdu markaasaa ubayi wuxuu ugu jawaabay ilaahay wuxuu u banneeyey nooc dumarka ka miduu u banneeyey noocna waa u diidey marka qowlka odhanaaya yacni dumarka mushrikaadka ama yahuudiyaadka ama nasraaniyaadka ah yacni marka ayaa loo diidayaa sidaa ku fasiraya oo min bacdi ma waxaa loo jeeda min bacdi hadihi alawsaaf iyo min bacdi haulaai alasnaaf ya sinfiyadaa iyo noocyadaa dabadeed miyaa loo jeedaa oo wax sinfiyadaa ka baxsan baan kuu bannaanayn mise waxaa laga tilmaamayaa looga jeedaa dumarka markaa aad qabto ee caqdiga iyo meherku kuugu xidhan yahay wax intaa ka dambeeya ma meherin kartid bacdi waxay ku fasirayaan in looga jeedo sifooyinkaa wixii ka dambeeyo ka baxsan waa sida ubay ibnu kacbi ku fasirayeen ayaan ku bannaanayn waana sida jamaaca taabiciinta ka mida laga soo naqliyay inay saa doorteen mufasiriinta qaarkoodna wejigaasay ku tageenoo ibnu jariir atabari iyo abu xayaan iyo yani waxay doorteen markaa inay mansuukh ahayn ay muxkamo tahay calaa kulli xaal mas'alada ku saabsan in nabiga sala allahu alayh wasalam dumar dambe aanu u bannaanayn shanqiidi isagu wuxuu arjaxayaa aayaddu inay mansuukho tahay waxaanu odhanayaa waxaan ku arjaxayaa ma aha inay qowl jamaaco saxaabada ka midii saa ku tagtay saan ku doortee ku arjaxayaa ma aha jamaaco saxaabada ka mida inay sidaa ku tagto dooratay ee sababtu waxay tahay buu idhi zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam oo caaisha iyo ummu salama ay ka mid yihiin ayay ka soo aroortay inay yidhaahdeen nebiga sala allahu alayh wasalam ilaahay waa u banneeyey dumarka inuu guursado waa u banneeyey daatu maxram mooyaane gabadh kastaba inuu guursado mid u bannaan bay ahayd dabeedna labada asar buu soo aroorinaya yacnii labada xadiis buu soo aroorinaya mid caaisha ayaa laga soo wariyey imaam axmed iyo tirmidi iyo nasaa'iya baa soo wariyey oo waxay caaisha ay tidhi maa maata rasuul lahi sala allahu alayh wasalam xataa axalla lahu nnisaa waxaa inaanu caaisha ka maqleen xadiidkan laakiin ariiq kalaa soo arooray oo imaam axmed iyo nasaa'iya soo wariyeen can wahayb ibni khaalid can ibni jurayj can cataa can cubayd ibni cumayr can caaishata radia allaahu canha tirmidina waa saxiixiyey xaakim laftiisuna waa soo wariyey waana saxiixiyey ibnu jurayj waxaa lagu yaqaanaa tadliis waanu cancaneeyey laakiin cataa wuxuu ka warinaayo waxaa lagu xambaaraa walow haba cancaneeye samaac baa lagu xambaaraa sida macruufka ah oo ibnu jurayj baa yidhi haddaan idhaahdo qaala cataa waa wax aan ka maqlay buui marka can cataa hadduu yidhaahdo iyo qaala cataa hadduu yidhaahdo sheekh albaani wuxuu odhanayaa waa bimacnan farqi ma kale leh saas aawadeed hadduu qaala cataa yidhaahdo iyo hadduu can cataa yidhaahdo labada mid walba samaac baa lagu xambaaraya marka ariiqaasi wuxuu noqonaya ariiq saxiixa ah. waxaa dhici karta in lagu cilleeyo ariiq kale oo laga soo wariyey cataa oo yidhi garan maayo waxaan u malaynayaa inuu cubayd ibnu cumayr iiga sheegay caaisha ayaan u malaynaya laakiin ariiqaa kale ma cilaynaayo sababtu waxay tahay raawigu qad yadkuru waqad yansaa waxaa dhici karta fii bacdi alaxyaan inuu xasuusto fii bacdi alaxyaanna waxaa dhici karta inuu ilaawo baabu man xadaa wa nasiya baab la yidhahdaa jira oo mustalaxulxadiiska muqarar ku ah marka shakiga uu shakiyey oo uu ka shakiyey inuu cubayd ibnu cumayr ka maqlay mar ka shakiyey jazmiga mar kale uu jazmiyey ma cilaynayso lianna shaka laysa bicilmin shakigu cilmi ma aha jasmigaa muctabara riwaayada jazminaysa inuu cubayd ka warinaayo ayaa waxay noqonaysaa ta muctamadadaa bay noqonaysaa tan kalena ma cilaynayso asarka umu salama xadiisku ariiqaas waa saxiix umu keeda waxaa soo wariyey ibnu abi xaatim ayaa soo wariyey ha yeeshee waa daciifun jiddan aad iyo aad buu daciif u yahay shaarixa kitaabku ibnu xizaam waxa ku cilaynaya laba raawi oo cabduraxmaan ibnu cabdilmalik ibnu shayba iyo cabdullaahi ibnu wahb ibnu zamca ayuu ku cilaynayaa labada midna dacfigoodu ma weyna bale cabdullaahi ibnu wahb ibnu zamca wuxuu u badan yahay inuu iqo yahay oo waxau odhanaya waa mastuurulxaal jamac baa wax ka wariyey cid muctabarina ma tawsiiqin wuxuu u jeedaa ciddii mutaqadimiinta ayd buu ujeedaa wailaa waa og yahay culamada mutaakhiriinta ee xufaadda ahi inay tawsiiqiyeen waa ogyahay ka xaafid ibni xajar wakhayrihi walam yuwasiqhu muctabar markuu leeyahay wuxuu u jeedaa culammadii mutaqadimiinta aydbu u jeedaa culammadu siduu imaamu dahabi sheegay qaaciday tilmaamaan qaacidadaasi waxay tahay raawiga haddii jamac siqaadi wax ka wariyaan jamac oo dhan maaha waa jamac siqaad ah baa wax ka wariyey riwaayadiisana wax lagu inkiro laguma arago axaadiistaa uu soo wariyey wax la istinkaaro laguma arag cid jarxisayna ma jirto tawsiiq muctabarayaana a'immadii horeba looga hayne siquu noqonayaa sida imaamu dahabi sheegaya jamaahiiru ahlicilmi siday qabaan jumhuurkaanu nisbaynaya yani waxa weeye waa jamac siqaadi waa inay wax ka wariyaan ko riwaayadiisa wax lagu inkaro waa inaan lagu arag laba cid jarxisay waa inayna jirin oo bimacnaa jahaale iyo mastuurnimo iyo wax la mida mooyaane dacfi kale wax ku jarxiya waa inaynu jirin yani ruux mastuur ah ayaa labadaa rukniya kalu hela siquu noqonaya walow lam yuwasiquu muctabar saas aawadeed baa culammada markaa muta'akhiriintu hadday tahay dahabi iyo hadday tahay xaafid ibnu xajar iyo hadday tahay khayrkoodba ay ku dareereen ruwaad fara badan oo noocaasa inay tawsiiqiyaan culamada muxadisiintuna qabuul ay kula kulmeen marka maanta casrigan in la kala baadho oo la yidhaahdo dhammaan waxa weeye ruwaaddaas waxaa laga soo qaadayaa majaahiil inay yihiin oo waa la daciifinayaa waxay soo wariyeen baa la daciifinayaa ama ilaa dariiq kale la helo waa la iska taagayaa yacni sax noqon mayso sheekh albani masalada wuxuu kaga hadlayaa kitaabkiisa la tamaam lminna fi tacliiq cala fiqh sunna markuu ka hadlayo xadiiska xadiis lcajni ayuu kaga hadlaya xadiiska yacjinu fii salaatihi mucaasiriinta qaarkood markay xadiiskaa naqdiyeen oo yidhaahdeen in majhuula ku jira xadiiskuna waa daciif ayuu sheikhu ka jawaabayey markaasaa wadaadkii hadalkaas yidhi oo xadiiska daciifiyey ayuu shiikhu u jawaabayo markaasu wuxuu yidhi qaacidada intuu sheego ayuu wuxuu odhanayaa tawsiiqa waxaa la gaar noqday ibnu xibbaan dee furuuq baa ku jirta cidda ibnu xibbaan tawsiiqooda la gaar noqdo qaarna waa la qaato qaarna lama qaato marka dee in la kala hubsadaa u baahan ma noocii la aqbali jira mise waa noocaan la aqbali jirin sheikhu waa sharxayaa aad buu ugu dheeraanaya dabeetna wuxuu tilmaamayaa maanta waxa weeye hadda marka tasaahul ba aniga laygu yani qaarkood igu dhaliilayaan buu yidhi hadda culammadii horena miyay ku dhaliilayaan buu yidhi sida xaafid ibnu xajar iyo dahabi iyo a'immada la midka ah ya meelo kale wuu kaga hadlay waxaan filayaa takhriijka uu ku lahaa mawaarid damanka saxiixu mawaarid damaan inuu ahaa baan u malanaya aduu mawdic kale kutubtiisa ka mida ah muqadimada bal hadda saxiix mawaalid damaan inay ahayd baan u ayuu kaga hadlaya wuxuu odhanayaa ruwaadda tawsiiqooda uu la gaar noqday ibnu xibbaan yani maraatib bay u qaybsamaanoo waa kala duwan yihin tambiiha arrinkaa la baraarujinaya tawsiiqa ibnu xibbaan wuxuu la keli noqday dhalinyaro badan anaga igala kulantay buuyi oo iga qaadatay oo masaladaa waan shaaciyey buuyi istiqraa' markii dambe waxaan ku ogaaday iyo tatabuc in mas'alada markaysa marka ay kala duwanto ilaaqeeda aynay ahayn ya masalada shadriga hore kuwii iga qaatay waxaan ka karila ahe war masalada markii horeba anaa iga aqbasheene iminkana tafsiilidu ku sugan yaha iga aqbala ya tafsiilkana waa idin caddaynaya calaa kulli xaal sheekhu waa ku dheeraanaya amsile badanna wuu kaga hadlaya tanaalu mina fi tacliiq ala fiqi sunna calaa kulli xaal xaafid ibnu xajar wuxuu odhanaya ninkan waa siqo marka eh, naqdigiisu ma weyna kaas ninka kale laftiisa culamada qaar dacfi waa ku yaro sheegeen laakiin waa min shuyuukh lbukhaari shuyuukhda bukhaari buu ka mid yahay cabduraxmaan ibni cabdilmalik ibnu shayba oo bukhaari laftiisa wax ka wariyey saxiixiisana axaadiisaan badnayn buu ugu wariyey xaafid ibnu xajarna wuxuu odhanayaa saduuqu yukhti ha yeeshee shaarixu wuxuu ka haafil noqday nin dacfigiisu daran yaho sanadka ku jira ninkaasi waa cumar ibnu abi bakar cumar ibnu abi bakar waa cumar ibnu abi bakar almawsili weeyi qaadi urdun abu xaatib wuxuu odhanayaa daahibu alxadiis matruuku alxadiis waa nin waxa weeye xadiiskiisu matruuk yahay buu odhanaya aljarxi watacdiil buu ku sugan yahy mucaasiriinta qaarkoodoo aahaarta ku soo aroortay iyo axaadiista ibnu kasiirka doonay inay takhriijiyaan waxay moodeen cumarku inuu yahay cumar ibnu abi ibnu cabdiraxmaan ibnu ibnulxaaris dabeedna waxay dhahan waa maqbuul mase aha waayo ninkaas lama sheegin cumar ibnu abi bakar ibnu cabdiraxmaan ibnu ibnulxaaris ee xaafid ibnu xajar odhanaya waa maqbuul nasaa'ina wax u wariyey dabaqadda lixaadna ah looma sheegin mugiiratu ibnu cabdiraxmaan inuu wax ka wariyey cabdiraxmaan ibnu cabdilmelikna inuu isaga wax ka sii wariyey lama sheegin marka taadiibulkamaalka soo saarto laguma sheegayo taas laakiin ninkan cumar ibnu abibakar almawsili la yidhaahdo aljarx watacdiil waxa uu ku sheegaya cabdiraxmaan ibnu abi xaatim inuu cabdiraxmaan ibnu cabdilmalik ibnu shayba wax ka wariyo marka idan isagu tacayunaya marka asarka dambe wuxuu noqonaya daciifan jiddan midoo dacfigiisu darayay marka wuxuu odhanayaa shanqiidigu maadaama caaisha iyo ummu salama labadoodu ay sheegeen in nabiga loo xalaaleeyey aakhira xayaatihi dumaroo dhan daatu maxram mooyaane daatu maxramka waxaa ka reebaysa waa iska macruufo waa la yska garanayaaye cumuumkunbay sii caddaynaysaa cumuumka taxliilka daatu maxram keliya marka laga reebayo unbay sii adkaynaysaa ummu salama ayaa laga soo weliyey laakiin waynaga sheegnay taa ummu salama inayna sugnayn waxa inoo taalla uun calaa kulli xaal xadiiska caaisha inuu yaalla marka xadiiska caaisha waxa uu sheegayaa nebiga markii dambe in loo xalaaleeyey marka wuxuu odhanayaa shanqiidigu mawduucan cid uga ihtimaam badan oo uga dadaal badan ya yacni zawjaadka nebiga ma jiro waayo gabadh nin qabo in ninkeeda markaa dumar kale inuu guursadaa inay u bannaantahy inaynay u bannaanayn ta noocaasoo kale ah dee aad iyo aad bay u ihtimaamaysaa ugu dadaalaysa ya yani waxa weeye dumar kale inuu guursadaa inaynay xalaal u ahayn hadday jirtana caaisho kamay qarsoonaateen waayo waxaa la ogsoon yahay baabu tarjiixaadka marka laga hadlayo saaxibulwaaqica cidda dhacdada u saaxiibka waa laga arjaxaa ciddaan dhacdada u saaxiibka ahayn waayo arrinku isagu sii khuseeya marka zawjaadka nebiga sala allahu alayh wasalam arrin sii khuseeya weeyi oo dangalooyin kale nebigu inuu soo kordhiyo oo zawjaad kale yeeshaa iyo inanay u bannaanayn oo albaabkaasi ka xidhan yahay oo intaa keliya inuu ku kaaftoomaa waajib ku tahay ilaaba ilaa arrin ka qarsoomaya ma ahee waa arrinay ogaanayaan marka maadaamay akhbar u yihiin oo iyagu u aqoon badan yihiin ictimaad warkooda la cuskanayo markaa saasuu muhiim u yahay oo saxaabada kale oo dhan uga sii muhiimsan yahay warkooda iyaga in la cuskado marka calaa kulli xaal xadiiska caaisha waa sugan yahay asar mursalana waa la soo wariyey oo cabdullahi ibnu shadaad laga warinaayo in nebigu sala allahu alay wasalam ficlanba umu xabiibe iyo juwayriye guursaday markii aayaddu soo degtay dabadeed laa yaxilu laka annisaau min bacdu laakiin waxa weeye taasi waa mursal oo maraasiisha taabiciinta dee lagama soo qaadayo yani markaa shay qawi ah khaasatan weliba haddii dee dacfi galana waa ka sii daranta marka waxay noqonaysaa calaa kulli xaal markii dambe nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa u bannaanaa dumarka inuu guursado ayaa u bannaanaa marka aayaddaasi waxay noqonaysaa mansuukhay noqonaysaa amaa wejiga kale ku xambaaraya asnaaftaa mooyaane wax kalaan ku bannaanayn waxay noqonaysaa mid waxa weeye yani wejigaa in lagu xambaaraa mid baciid noqonaya noqonaysa oy ka aqrabsantoo ka dhowdayta kale allahuma ilaa in ishkaal la geliyo xagga horaynta aayaddani ka horraysay aayadda kale mooyaane sida kale yani mansuukhnimadu waa sugnaanaysa waxa uu sheekhu yidhi wa mancu caqdin ay wa minha waxaa ka mid a ah aayaadka mansuukhaadka ah mancu caqdin guurka in loo diidaayo lizaanin mid saaniyo sinaystay aw lizaaniyatin ama mid sinaysatay loo diidaayo oo bimacnaa ruux dhowrsoon iyo ruux markaa sinaystay inay isguursadaan oo gabadhu cafiifo tahay ninku zaani yahay ama ninku cafiif yahay gabadhu zaaniye tahay labada mid walba inay mamnuuc tahay aayadda sheegaysaa iyaduna mansuukhaadkay ka mid ahaatay wamaa cala almustafaa fi lcaqdi muctadaru yani nebiga kuma sugna korkiisa yani wax xaaraantinimeeyaa kuma sugna guurka oo guur ka xaaraantinimeeyaa yani kuma sugna aayadda iyaduna sheegaysaa waxay ka mid tahay mansuukhaadkay ka mid tahay la nasakhay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub